على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى بعد wuxuu yihi sheikhu washaaficiyu shaaficiga oo hadalkan ka soo qaatay bilkibaari ay bilkibaari taabiciin ayuu qayada ku qayday mursalka macnaha ka maayo wamana waa ku qayday ma garatay idaa rawaa haddii ou wariyo rawaa can ihiqaati abadan mar kastaba hiqaadka ka wariyo oo markii la weydiiyo dadkan uu ka irsaaliyey dad hiqaada ay noqdaan ee dad ama majaahiil ah ama dad maaragtay riwaayadooda laga roon yahay oo riwaayadooda la naca aysan ahayn macnaa ninkan markii la imtixaano ee la yidhaahdo xadiidkan irsaalasiya ka warisay haddii uu magacaabo raggan uu ka irsaaliyey oo xadfay inay rag hiqaad ay noqdaan ee dad dacafo ah ama majaahiil ah ama dad riwaayadooda in wax laga wariyo la naco aysan ahayn waa labooda nacam midda kalena waxaa weeye ha waman waqayada wuxuu ku qaydoo kale biman uu ku qayday idaa shaaraka haddii uu la wadaagsado ahlulxifd dadkuu xifdiyo maxaad xufaada ah hadduu xadiid la wariyo waafaqahum waafaqaya oo xadiidku iyaga ku waafaqaya oo si u wariyan u warinayo oon waxba ku dardarin ilaa binaqsi lafdin hadduu lacala oo waafaqaya lafdi inuu ka nusqaamiyo maa lafdigaasina aan macnaha waxba u dhibaynin nuqsaantaasna waxay kudsinay shidata taxari laakiin hadduu ku ziyaadiyo waxyaalo kale uu ku dardaro waxa weye waa dhibaysaa macnaha macnaha hadduu xufaado xadis la wariyey masalan waa ardadii maalig uu ka mid yahay ama ardadii zuhri ama ardadii shucba ama ardadii sufyaan thawri ama sufyaan bnu cuyeyna ardadii dhammaa xadiid haddii uu la wariyo ninkaas waa inuusan ardadaa oo fuqaada lagu kalsoonya xadiidkooda uusan khilaafin oo waafaqo lacala haddii ay khilaaf ay dhacdana waxu inuu ka naqsaamiyo naqsigaasina uusa waxba dhigeynin amaa hadduu wax ku dardaro markasa wax ku dardaro markaas waa dhibi muwaafaqadana waxaa aqlabi baa loo eegaya hadduu sida qaalibka oo waafaqo ninkaasi waxaa waafiqo wey laakiin mukhaalafo yar oo naadiroo marmar dhif ka dhacda hadda bini aadam wax ka marnaba ee muwaafaqada waxa weeye waa muwaafaqo aqlabi ayaa loo jeeda nacam halkaas kaloo waxay kaloo ay ku daraan mursalkaas maanta ma arkaysaa waxyaalaha xoojinayo oo shaafici uu ku daray inuu qowl oo saxaabi uu leeyahay oo waafaqo ama mursalkaas ee ku dareersato fatwa julli ahlilcilmi dadka ahlulcilmiga fatwadooda ee mursalka macanihiisoo kale ay ku tagaan marka waxaa la fahmayaa inuu mursalkaas asal ou leeyay marka waa laba shay waxa xoogeeya dadka uu xoogaabayo wuxuu ku qayday horta inuu kibaaru taabiciin ay maanta ma arkaysaa ay wariyaan soo maha haddana waa in qof maaragtay mar kastaba hiqaada wariya oo ka wariyo oo mursal kale oo wariyo haddana waa qof markuu ahlulxifdiga oo wax la wadaagsado iyaga waafaqa hadda waafaqiyaan wax uun ka nusqaamiy aan wax ku dardara aan la imaano soo maa waxaa kaloo mursalka xoogey kara mursal oo sidaas kaloo kaloo ku yimid iyo musnad kaloo sidaa ku yimid ayaa xoojiyo waxaa kaloo xoojiya qowl saxaabi haddii uu taageersiyo saxaabi qowlkiisa ficilkiisana waa ku daran ama fatwa ahlilcilmi ahlulcilmiga fatwahooda julligooda badankooda ay saas ay waafaqaan waxay kaloo ku daraan qiyaas oo qawi ah ma garat qiyaas oo maanta ma arkaysaa oo usuushii waafaqsan oo qiyaas laga rooyaha aan ahayn oo qiyaas muctabara haddii uu yahay markaas wuu run saa darteed ninka la yidhaahdo ciraaqi sheikha la yidhaahdo hadalkii shaafici ibnu salaax wuxuu ka kala tegey ciraaqi laftiisana waxuu ka kala tegey oo laba shay buu ka tegey waxyaalaha mursidka xoojinaya imaam shaafici uu ka hadlay waxaa ka mid a ah in qowl ahlulcilmi uu xoojiyo ama fatwa jull eh, qowl oo saxaabiya ama fatwa jull ahlilcilmi nacam saa darteed ardaygiisa oo burhaanuddiin la yidhaahdo alxaladi allahu aclam ibnulcajmina loo yaqaanaa ayaa wuxuu leeyahay abyaad uu ku haleeshiyo meelihii uu isleeyahy waxbaa ka dhimanoo sheikhu inuu saa yidhaahda ee eh. marka wuxuu ku daray meeshaan markii ciraaqa uu yidhi washaaficiyu bilkibaari qayada waman rawaa can الhiqaati abada waman idaa shaaraka ahla اlxifdi waafaqahum ilaa binaqsi lafdi markuu haaskaa mara wuxuu ku daray aw kaana qowla waaxidin min saxbi nacam ow macnaha waafaqay qowl oo waaxid min saxbi ah khayr اlanaami xajmin wa carbi wa carabi nabigii khayr lanaamka saxaabadii nabiga oo anaamka khalq uu khayr badnaa carab iyo cajanba qowlkiisa waafaqay oo kaana sadwaa julli ahlilcilmi ama mursalkaasi wuxuu ahaaday oo waafaqay ahlulcilmiga fatwadooda wa shaykhunaa ahmalahu fi nadmi sheekana nadmiga waa ku yar ihmaali idan waxyaalaha xoogaya waxaan ku daraynaa qowl saxaabi hadduu mursalkaas oo waafaqo ama fatwa julli cilmi qowl iyo ficil saxaabi labada waa isla mid waxay kaloo ku daraan qiyaas muctabar ah oo usuusha sharciga waafaqsan oon sharciga ka leexnayn haddou qowlkaas waafaqana asagana waxa weeye wuu ayidayaa marka washaaficiyu shaafici la yihahdo bilkibaari bou qayada ku qayday waman wabiman buu ku qayday ee idaa ra rawaa idaa rawaa cani hiqa hadduu wax wariyo rawaa can ihiqaati abadan markasta hiqaada dadka hiqaada wax ka wariyo waan buu ku qaydiyay idaa shaaraka hadduu la wadaagsado ahlalxifdi dadka hablxifdiga ah hadduu riwaayad la wadaagsado oo masala oo shiikh ka wada wariyaan waafaqahum waafaqaa ilaa binaqsi lafdi hadduu lacala khilaafana wuxuu ku khilaafa naqsi lafdi waa ziyaadadaa wax dhibaysa naqs waxba dhibin maayo iyo tii kalou ku xogeynayna waxaan ibnulcajmi ou haleeshiiyey waxaan dhahnay maaragtay qowl saxaabi ama ficil saxaabi hadduu ayido ama fatwa ahlilcilmi shaaficiga labadiisaas labadaasaa ku jiray qowl saxaabi fatwa ahlilcilmi ficilkiisuna waa la mid culimmada kale ku dartay waxay kaloo culimmada ku dareen oo qiyaas muctabar ah mursalkaa xoogeysmaaya waa mursal saciid ulmusayib iyo gayrih laakiin kibaar taabiciin shaaficida badanaa qaara waxay yidhahdaan shaafici mursal maraasilu saciidulmusayib wou xujaysaa markastaba xataa hadday keligee tahay laakiin qowlkaas waa qalad waayo waxaa la ogaaday maraasiil maraasilu saciidulmusayib uu leeyahoo kale in maaragtay uu ka tegay iyadoo caadid wax kaba ay weyso maraasiil kale oo dad kaloo taabiciin iyo cadaa ay leeyihiinna inuu qaatay sababtoo ah waxay heshay wax caadidoo wax xoojiye heshay marka shaafici qaacidadiisa waxaa weeye waa qaacido caamaho maraasilu kibaari taabiciin sacid musab iyo gayri waxaa shardi u ah inay caadad hesho musnad kale ama mursal kaloo can dariiq kale ka yimid ama qowli saxaabi ama maanta ma arkaysaa fatwa ahli ahlilcilmi iyo labadii kaloo lagu daray oo waa maxay ficlu saxaabi iyo qiyaas muctabar haddii ay waafaqaan haye fain yuqal falmusnad lmuctamadu faqul daliilaani bihi yuctaladu fa in yuqal haddii la yiraahdo falmusnadu musnadka almuctamadu a muctamada haddii macalacala xadiidkii mursalka ahaa oo xadiid musnada oo saxiixa oo xoojiyo ee musnadkan ictimaadaynaaha ee mathalan falaa xaajata maaragtay binaa ila lmursal dan kamalin haddaad tiraahdo faqul waxaad tidhaahdaa daliilaani oyhumaa daliilaani ma garatay waa laba daliilo ma garatay bihi yuctalad laysku xoojinayo oo macnaha xadiidkaas musnadka ah oo mursalkaas mutaabica aan lahayn haddou caarido xadiid kaloo musnada oo ah la quwo ah oo mursal cadida uusan lahayn oo xoojiya cinda maaragtay tacaarud yaa la tarjiixinaya midka waxaa waaye mucaadidka watoo kan mursalka wax cadidinayo marka waa daliilaan oo xoog buu u yeelaya xadiidkiiyo xataa haddii uu saxiix yahay kullamaa ay xadiidka duruqdiisi ay noo badato waxaa weeye xoog buu markaas soo yeelanaya marka weli waxaa loo baahanayaa markii la kala tarjiixanayo cinda tacaarud ayaa marka xaajidaas oo kale imaan doonta marka waa u baahannahay waxaa dhici karta dee musnadkii inuu maaragtay oo mathalan xasan lidaati uu yahay mursalkii marka saxiixuu ka dhigaya ma ka dhigi karaa ama waxaa dhici kartaba inuusan maaragtay musnadkii laftiisu oo xoogaa xoog jar uu leeyahoo xasan lidaati uusan gaari karin marka mursalkii marka uu soo xoojinayaa marka xasan likayri ayuu soo gaarsiinayaa marka hadduu xataa saxiix uu yahay musnadkiina haddi xooga u jira sanad saxiix sanad sii xadiidkii kusoo arooray waa ka xoog badaya xadiidkii hal sanadoo saxiix kusoo arooray xadiidka laba sanadoo saxiixa kusoo aroora xoog badan fain yuqal haddii la yiraahdo falmusnadu musnadka huwa almuctamadu asagaa la cuskanaya ee falaa xaajata maa ilmursal haddii la yiraahdo faqul waxaa tiraa daliilaani humaa daliilaani yuctaladu bihi oo maaragtay laysku qawiyeynayo yuctaladu lagu xoojinayo bihi bilmursal mursalka lagu xoojinayo oo isxoogsanayo warasamuu munqadican can rajuli wafi lusuli nactuu bilmursali warasamuu rasamuu halkaa macnaa waxay ku magacaabeen warasamuu waxay ku magacaabeen munqadican ay xadiidan munqadican xadiid maaragtay munqadacana ku magacaabeen xadiidkaasoo maaragtay ruwiya laga wariye can rajuli nin oo magaciisa mubhama haddii laga wariyo yacni xadiid sanadkiisa ay ku jirto can rajulin nin aan magaciisa la sheegin ayay mursal ku magacaabeen munqadicay ku magacaabay wa fil usuuli kutubaha usuulshana waxaa ku sugan nactuhu in lagu sifeeyo kaasoo kale lmursal oo la yihaaho yacni sanadaa lasoo wada qaala xadaanaa fulan can fulan can fulan can rajulina la can fulan qaal qaal rasulla kada wakada ama can maxamed aa la yidhi lamaba yaqaano ninka magaciisa maxamed waa la yaq lakin maxamed u lama yaqaano qaara waxay leeyihiin xadiidkaasoo kale munqadacaa ah la yidhaahda usuuliyintuna waxay leeyihiin mursalaa la yidhaahda laakiin muxadisiinta labadaba ma oranayaan sida raajixa xadiidkaas waa xadiid mutasila laakiin sanadkiisa rajul majhuula ah ku jira rajul majhuula ah ku jira sababtoo ah eh, haddii sanadka la yidhaahdo can rajulin soo maha maxal waa mubham magaciisaba lama yaqaan ma garan eh, haddii la yidhaahdo eh, can maxamed soo maa eh, can maxamed haddii la yidhaahdana magacii waa la sheegay laakiin waxa waaye lama yaqaan maxay maxamedka cidow lama yaqaan maxamed ayo lama yaqaan haddii magaciisa la yaqaano marka markaan oo kale haddii uu can rajul mubhamaan la yidhaahdo can maxamed haddii magaciisa la yaqaanana waxaa la yidhaahdaa maaragtay eh, eh, waxaa la yidhahdaa majhuululcayn ayaa la yidhahdaa haddii maxamed bin cali la yidhahdo magaciisa la yaqaano laakiin aan hiqadiisa iyo wuxuu yahay la aqoonina mashkuuraa la yidhaahda ma garan mastuura hay haye fa in yuqal haddii la yidhaahdo buu dhahay ha warasamu waxay ku magacaabeen muqadacan bay can rajulin ay ku magacaabeen waa mustalaxa qaarkood oo laakiin taas inqidaac lama yihahdo sababto ninkii waa la sheegay waan la aqoon mubhamaa la yihahda wa fi lusuulina waxaa ku sugan nactuhu in lagu safeeyo bilmursali kutubaha usuulu fiqiga ilaa iyagu wixii aan la aqooninba agtooda waxa weeye ilaa ninka haddii aan la aqoonin laba dhinac baan dhaweyd maraan soo maraynaa sheegnay annagooma meeshan soo gaarin markaas waxaan u sheegaya waxay ahayd uun markii aan ka dacfiga sifaatka waanaan u sheegnay hadduu nin majhuula ah uu ku jiro sanadka ku jiro laba macno waa ixtimaali kara in lagu dacniyo inqidaac ila ninkan wuxuu yaha lama yaqaan haddaan la aqoon waxalaba inqidaac in cadaalada lagu laqbiyo cadaalad xumada cadaalad aan lagu naqdiyo labada waa dhici karta marka waa shay muxtamil maan dhowe annagoon hadda meeshan soo gaarin unbaa um, maaragtay eh, un markaan u fiirsaday unbaa marku haddii ninka oo matalan mubham oo yahay ama majhuululxaal oo yahay meelna muxuu lamid noqonaa munqadic camal u ekaanay laba waxaan jirin waxaan la aqoonin waay meelna waxuu ka eka u ekaanaya nin oo daciifa ah u ekaanaya maadaama cadilad haddii la waayo meesha maxaa ka imaana qofki inuusan caadil ahayn marka qoladan dhehaysa waa munqadic xaggay eegeen ninkan maadaama aan la aqoonin wuxuu lamida ninaan sanadkaba ku jirin soo maha qoladaan dhahdana waa majhuul xaggay eegeen maadaama ninkan aanba la aqoonin cadaaladiisa khalaas waa nin madcuunaho majhuul marka wuxuu ku jiraa dadka mudaacinta ku jira sababto cadaaladiisa oo laga yaqaan marka fiira qolo walba dhinacay ka eegeen marka dhinacay ka eegeen oo ninkan majhuul iskanad ku jiro oon la aqoonin dhinac haddaad ka fiirisana munqadicoo ka yahay oo xaggii dacfiga maxaa uga imaanaya nin saaqiduhu jirinoo lamid haddaad dhinaca ka fiirisana oo cadaaladii aad ka fiirisidna wuxuu la mid yahay ninaan cadaaladiisa aan sugnayn oo marka waa majhuulo noqonaya laakiin maxaa qaaliba markaas maadaama ninka magaciisa yaallo xagga cadaalada a ah, xoog la saara waxaa leeya marka ninkan waa majhuul nacam marka sida ou suyuudi ou yiriba marka oo arrintan ka sheekeynayo sida sawaabkaa wuxuu yiri waa qowl thaalithaho in la yiraahdo walasaxu qowlun thaalithaho anahu mutasilun fii isnaadihi majhuul majhuul marka sida eh, rashiidulcadaar iyo culimo badan iyo calaa-i iyo culimadaas ayaa maanta ma arkaysaa doortay saasay marka ay doortay nacam rashiidulcadaarna waa imaam weyn oo maaragtay maaliki aho magaciisa waxaa rashiiduddiin abulxusein yaxya bnu cali bn cabdillaahi alamawi alqurashi alandalusi uma almasri alcadaar almaliki wuxuu dhintay lix boqol iyo labayo labaatankii eh, rashiid alcadaar waa nin ah, hadalo badan la waxyaqaano marka rashiiduddiin abulxusein yaxya bn cali bn cabdillah alamawi alqurash ila bani umaya qurashay ka mid yihiin andalus reer andalusob ahaan jiray kabacdi had andalus markay dhibaatooyinkiiyo qalaaqilay bateen masr usoo qaxay waa badin dad badanoo andalusiin oo kabacdi masr iyo shaam iyo usoo qaxay waa ay badan yihiin eh, marka ninkan asalkiisana maalinki waaye in maalinki madhabkiisa lix boqol iyo labaiy labaatanki hijirada ayuu maarka u dhintay nacam wuxuu yidhi ama aladii arsalahu saxaabiy fa xukmuhu lwaslu cala sawaabi ama aladii xadiidkii arsalahu saxaabiyu saxaabigu ou diray fa xukmuhu xukunkiisa alwaslu waay inuu mawsuul yahay calaa sawaabi si swaabta halkaa waxay dhahda maraasiilu saxaabaa jira waxaan ognahay khaasatan sigaaru saxaaba raggii yaraa ee cabaadilada cabdullahi bnu cabaas cabdullahi bn cumar iyo cabdullahi bnu zubeer iyo raggaas iyo rag badan oo iyaguna saas oo kale u yaryaraa oo waqtiga nabiga caleyhi salaatu salaam axaadiista ay ka qaateen ay aada u yareen waxa weeye axaadiistoodana ay badan tahay sida ibnu cabaas waxay almuktiriina min asaxaaba ayuu ku duuya soo maha ibnu cumar isagu waaba ka weynaa xoogaa ka weyn marka axaadiista badankooda saxaabaday ka qaateen laakiin ma sheegayaan allahuma marar dhifa maahan ibnu cabaas waa adarkasa dhahay xadathanii rijaalu mardiyuun wa ardaahum cindi cumar ma garat oo xadiidkii waktiga maqribka iyo waxyaalahaas mar uu ka warinaayo kitaabu salaad waa jiraan maray caddaynayaan ama xadiidkii qisadii dheeraayo nabigu marka haweenkiisa uu ka dhaartay ibnu cabaas oo cumar ka warinaayo waa ay jiraan mar uu caddaynayo laakiin sida qaalibka ma tasriixinaya marka iyaga ma maraasiisha taabiciintay la mid tahay mise waa ka duwan tahay iyaga waa ka duwanta waxaa la yidhi maraasiilu saxaab waa la aqbalaya sababta loo aqbalayaana waxa wey saxaabi sida qaalibka boqolkiiba ma garatay boqol saxaabi kale unbuu ka waramaya saxaabadana waa wada xuduul wa sooma saxaabi inuu taabic oo wax ka wariyo waa naadir jiddan haddii lacalla uu ka wariyana waa cadaynayna marka saasaa loo qaado adiga aqwaal yar yaroo aan xoog lahaynaa jirto leh maaragtay abuisxaaq eh, la iyo waxaa laga sheesheegaa oo leh maraasishooda waxay kamid tahay maraasiisha kale laakiin qowlkaas waa qowl mahjuur oo aada iyo aada u daxiifa ah. sababta axaadiis badan oo saxeynka ka buuxda oo siqaaru saxaaba ay leeyihiin oo lala ogyahay inay saxaabo kale maanta maarkaysa ay ka wariyaan ay saxaabo kale ay ka wariyeen wamaca dalika haddana aysa tashriixin marka wuxuu yihi ama aladii kii arsalahu saxaabi saxaabigu ou diray oo macnaa oo saxaabigii nabiga ou ka wariyey oo nabiga kasii wariyey ouna sheegin fa xukmuhu asagu walaslu wasliyaa lagu ximbaaraya inuu maca taxdiid xariiro yahay yaa lagu ximbaaraya labata sababta saxaabadu waa cuduula awal waxaan mursalka uga ixtiraazayni cidda laga wariyey ayaa shaki ka qabnay inuu kayru saxaabi yahay hadduu kayru saxaabi yahay inuu fiqayo in kale baa ixtimaali karaa laakiin saxaabada ayaga waxa weeye waxaan fiqo ahan ma ixtimaali karano ilaaha maaragtay iyo rasuulkiisaa cadaaladu xukumay marka waa waa shaki lagama qabo qofkii waxaan ka hadlaa ood maqashaana waa qof ama waa iska khada ku dhacay weeye ama hadduu mutacamid yahana waa dad raba saxaabada inay inay duraan ee dad culmaha hada uga dhacay waa jiraan iyaga ishtaad uga dhacay laakiin zamankan oo kale qofkii meelahan oo kale ataagay haddaa aragtid oo shay culimmadii badankood ay ka hadlo saxeen ku yaallo kabacdiba maaragtay laisku waafaqay waxay u badan tahay qof oo qaranun muqrib inuu yahay lakiin culimmada horna qarn ugu nisbeyno ijtihaadkoodaa sida ka noqon laakiin zamankan qofkii wadwado dhahaya saxaabadii lama xidhisan ama qof ama hureere axaadiisiisa daacninaya dad aragtid qof qalad kala wato ama aladii kii arsalahu saxaabi ninka saxaabiga uu diray intuu saxaabi kale ka wariyey saxaabigaasna uu ka wariyey saxaabiga waasidada oo asagii nabiga calayhi salaat slam udhexeey inuu noo sheegin isagu toos nabigu wa wariyey fa xukmu lwaslu waa xariira lagu xambaaraya cala sawaabi ee irsaal ma la oranayo nacam almunqadicu walmucdanu ayuu halkan uga hadli doonaa wasami bilmunqadici aladii saqad qabla الsaxaabiyi bihi raawin faqad waqiila maa lam yatasil waqaala bianahu laqrabu la isticmaala wاlmucdaal saaqidu minhu اثnaani fasaacida waminhu qism haani xadfu الnabiyi wالsaxaabiyi maca wawaqfu matnihi calaa man tabicahu munqadic iyo mucdal ayuu halkan ku baaraya waxayna ku saabsan yihiin kuwaan waxyaalaha sanadka dhacna u keeno xadiidka lagu daciifiyo kamid yahay ilaa xadiidka haddou inqidaac ku jiro ama icdaal uu ku jiro dacfibaa marka ku imaanaya waana arrin sanadka ka timid ee xag cadaaladda ka timid maaha sababta waxyaalaha maaragtay xadiidka lagu celiyo waxaa kamid a sida xaafid ibn xajar u qaybiyo imaa saqdun fi sanad wa imaa dacnu eesh firaawi wixii hadda aan sheegaynay mursal iyo laftada iyadana waxay ahayd eh, saqun fi sanad ayay ahayd amaa isaga marfuucaadka iyaga waxaan ka hadlaynay iyo waxa mawquuf marfuuc xukman iyaga baab kale aheedo waxaan ka hadlaynay siiqada la dhihi karo nabigaa loo rafciyey iyo siiqada mawquufka iyo tan muqadica taasaan kasoo hadlay iyada waa iyadu waxay ku saabsan tahay xadiidka cidda loo nisbeyna sixa iyo dacfi kuma tacalo laakiin inqidaaca iyo icdaalka iyo irsaalka hadduusan irsaala saxaabi uusan ahayn waxa dacif waa ka imaanaya oo hadda markii uu ku lahaa oo irsaalka saxaabada aan ka hadlaynay oon dhahaynay wa ama aladii arsalahu saxaabi fa xukmuhu wasl cala sawaab saxaabigu wixii uu diro asaga wasl cala sawaab asaga marka hadduusan si kale u daciifin xadiidkii saxaabigii yarka ahi ou diro oo saxaabigii u sheegay uusan ou xadfo haddaan meelo kale dacfi uga imaanin min xaysu irsaalka oo saxaabigu uu diray oo saxaabigii kale u sheegay ou xadfo dacfi uga imaan maayo macnaha taasoo kowa haddaan dacfi dhinac kale uusan uga imaanin min haydi min hadihi alxayfiya laa yajuu dacfu min dacfi halkaas kama imaanayo taas kowa ama munqadica iyo iclaalka hadiiba inqidaac iyo iclaal oo ku yimaado waxay noqonaysaa marka dacfiga xadiisku ku imaanayo haddii uusan dhinac kale oo mutasilahoo kabi kara uusan ka imaanin laakiin marka maxaa la munqadic wasami waxaad ku magacowda bilmunqadic waxaad ku magacowda aladiisa qada sami badana waxaad arkaysaa laba mafcuulay qaadanaysa laakiin labadeda mafcuul ama laba waa wada nasbisayn ama mid baa ba- wata hadda waa kana midoo ba wasami bilmunqadic waxaad ku magacoda alladii ki ku magaco mafcuulkeedu waa alladii waay saqada oo dhacay qabla saxaabiyi saxaabiga ka hortiisa bihi ay can sanadihi bihidan macnaa can waayo ama min sanad macnaa min bihi ay min sanadihi ou ka dhacay raawin raawin faqad oo keliya saxaabiga ka hor ayaa waxaa ka dhacay maanta ma arkaysaa raawi oo dhexdaas uga dhacay waqiila waxaa la yidhi maa lam yatasil waa wixii aan xariirinba ayaa muqadac la yihaahda wa qaala hadda qaaladaas waxaad u maleynaysa inay aliful ithnayn tahay laakin aliful ithnayn maana waa aliful idlaaqo isticmaalaas dambana uu ku toosi doono ee ibnu salaax uga jeeda wa qaala ibnu salaax wuxuu yidhi waqaala ibnu sal alif waxaa loogu taagay aliftan alifulidlaaq waa alifka biannahu laqrabu asagaa dhow luqatan xagga luqa ahaano oo waxaa weeye shay kasta oon xariirsan ma garata in munqadic lagu magacaabo xagga luqada waa u dhowda oo markaa mursalki iyo wixii dhamaayaa soo gelay xagga luuqada la isticmaal la isticmaalka may oo isticmaalka munqadic waxaa loo isticmaalaa waa wixii sanadkiisa uu nin ka go-an yahay saxaabiga ka hor ilaa saxaabiga haddii uu dhaco isaga muxuu noqonayaa iyo wixii u dhodhow irsaal buu noqonaya soo maaha sanadku meelahaas dhexda haddii uu ka dhac waayo muuka dhac waayo nacam waalmucdaluuna mucdalkiina asaaqudu minhu hnaani waa waxay laba ay ka dhacdo fasaacidin wax ka badan mucdal maxaa la yidhahdaa labo isla xariirto waxay ka dhacdo xataa labadaas hadday meelo kala duwan ka dhacaan oysan isla xariirin xadiidkaas mucdal lama dhahay munqadicaa la dhahay mucdalna waxa ka min acdalahu ida acyaahu wixii hadduu ku dahay oo markuu ninka ou laba nin ou xadfo oo maalig oo kale markuu yidhaahdo maaragtay eh, balaqanaa can rasuulillahi markuu yidhaahdo maalik waxa weeye waa taabici waa taabici taabici taabicu soo maahan baacdii oo arkay saxaabadii ma uusan arkay marka xadiis maxaa ka xasan taabici saxaabi iyaa ka xasan marka xadiidkii waa daaliye waa tuuryo dheer oo soo tuuray marka xadiidkii waa daaliye meel uu gaarayo lama ah walidaalika markay ay culammada nin ou xadiid uu ka wariyo kale can fulaan ay wakti dhexeeyey wuxuu ku leeyahy fulan fulaan wa fulaan mafaawis tanqadicu bihi acnaaqu libil hebel iyo hebel waxaa u dhexeeya meel haddii geela loo raro geela ou daalayo macnaha waxaa u dhexeeya zaman baciidaho aysan macnaha is arki karin ayaa u dhexeeya marka xadiidka kaana ma isagoo daaliyo ayay lamid tahay nacam walmucdalu asaaqudu minhu tnaani fasaacidan laba iyo wax ka badan yani yani fadahaba saaqidu saacidan labo saddex afar isku xog u noqday saas camal nacam wa minhu waxaa ka mid a qismun haani qayb labaadaa ka mida waa maxay xadfu nabiyi wasaxaabiyi maca nabigi iyo saxaabigii ayaa la xadfaya wa waqfi matnihi matnigiisa waxaa lagu waqfinayaa calaa man tabicaa qof taabiciya ayaa matnigiisa mawquuf looga dhigaya matalan xadiidaa la soo aroorinaya taabicigii marku maraayo xadiidkan waa xadiid ou nabigu uu yihi calayhi salaatu wasalaam axaadiidkii laftiisii a ah, waxaa laga dhigayaa ka kaanamaa inuu maanta ma arkaysaa taabicigan uu yihi xadiidka markaa haddaad dhinac kale aada ka fiirisana waxaad arkaysaa xadiidku inuu maanta ma arkaysaa eh, oo marfuucga dhinac kale haddaad ka fiirisid marka muxuu yidhi wuxuu yidhi wa minhu qismu haani mucdalka qayb labaad baa ka mid laakiin aada u mashhuur ma aha mutakhasisiinta oo xadiid ku takhasusa unbaa yaqaan waa maslaxa waaweynoo heer jaamacadeeda waa amaa bayquuniyada iyo reerarka kuma yaalo wa minhu qismu haani waaye qaybtaas waa maxay xadku nabiy sal alla alay wasaxaabi macna laa xadfaya wa waqfu matnihi matnigii xadiidkiisa waxaa lagu waqfinayaa calaa man tabica qofka taabiciga ah noo dhintay waa maxay acmasha wuxuu ka warinaya can shacbi shacbiuu ka warinay shacbi muxuu yidhi waa shacbi qowlkiisao ka dhiga laakiin waa xadiid yuqaalu waxaa layaa lirajuli yowma alqiyaamati camilta kada wa kada waxaa iyo waxaa ma samaysay oo dunuubta fayaquul wuxuu dhahaya maa camiltuhu ma aana samaynin fayuktamu calaa fiihi afkaa laga khatimayo fatandaliqu tandaliqu fatandiqu waxaa dhawaaqay jawaarixu aw lisaanu macnaha xibnihiisaa hadlaysa fayaquulu jawaari wuxuu leeyahy abcadakunna allahu ilaahay ha idin fogeeyo maa khaasamtu ilaa fii kunna adinka un baa idin difaacaya maxaa la hadlaysaa hadalkaas rawaahu alxaakim ayaa weriy xadiidkaas xaakim markuu wariyey wuxuu yihi xaakim qaala caqibahu qofkii u taala nuskada oo oo ciraaqi cuqba ah riwaayaadka nuskuta laakin waa qalad qaala caqibahu wuxuu yihi xadiidka acdalahu acmash acmasha mucdal ka dhigay oo saxaabigiiyo nabigaba xajfay wahuwa cinda shacbiy mutasilun waayo musnadun isagoo musnad nabiga loo tiri rawaahu muslim min xadiidi fudla ibni camr can shacbiy can anas qaala wuxuu yihi anas kunnaa cinda rasuuli llahi sal alla alay wasalam ayaan joognay fadaxik wuu qoslay faqaala wuxuu yidhi hal tadruuna ma ogtiin mima daxiktu waxaan ka qoslay iyo xadiidka wacdina u akrinaynaa mithaal u akrinaa xadiid waa raqaa'iqo waan isku wacdinaynaa qulna allah warasuulu aclam ilaaha yaqaan qaala min mukhaadabati alcabdi rabbahu yowma alqiyaama addoonku beri markuu ilaahay la hadlayo uu la gooday yaquulu wuxuu leeyaa rabbi marka xisaab loo too istaajiyo alam tujir tajurnii tujirnii min adulm soo dulmi igama aada nabadgelin fa yaquulu balaa inaana kaa nabadgelmaan waa kaa nabadgeliyey qaala inii laa ujiizu yowma calaa nafsi shaahidan ilaa minii aniga maanta markhaati kale ma ogolo ilaa naftayda maahan fa yaquulu wuxuu leeya kafaa binafsika alyowma calayka shahidan adaa markhaati isugu filan wa bilkiraami alkaatibiina calayka shahudan malaa'igtuna iyagaa kugu markhaati kacaaya fa yukhtamu calaa fiihi afkaa laga khatimaya uma yuqaalu liarkaanihi arkaantii waxal indhiqi hadal markaasay hadlaysaa markaasuu leeyahay abcadakunna allah haddii xadiidka aan soo marnay ilaahay haydin fogeeyo maanta ma arkaysa adinkaan idin doodaayo maa khaasabtu ilaa fii kunna adinkiina way ugu markhaati furaya sl qaaluu andaqana allahu ladi andaqa kula shay owa khalaqaku awala mara marka dunuubta in la iska ilaaliyo ilaahay laosi macnaha waxa weeye hadal oo marfuuca uu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam ayuu ninkii taabiciga ku koreeyey markuu taabiciga uu sheego sida acmashba markuu shacbi uu maraayay oo xadiidka wuxuu ka dhigay shacbi qowlkiisao ka dhigay saxaabigii anas ahaa oo wariyana waa xadfay nabigii hadalka laga sheegayna waa uu wariyey waa waa uu xadfay markaasuu xadiidkii muxuu ka dhigay hadal shacbi uu leeyay shacbina waa taabici hadalkiis muxuu noqonaa mawquufou noqonay marka waa saas markuu ku leeyahay wa minhu qismun thaani baa ka waa may xadfu nabiyi wasaxaabiyi in la xadfo maca sidaada xadiidkan oo kaleba wa waqfu matnihi matnigiisa in lagu joojiyo mawquuf looga dhigo macnaa loo tiiriyo calaa man tabica qofkii taabiciga ahaa loo tiiriyo sida acmashba uu sameeyey laakiin xadiidku annagii sheegnay inuu xadiidka oo maanta ma arkaysaa muslim isagoo musnada oo wariyey oo min dariiqi fudayl ibni camr can shacbiya can anas qaal kunaa cinda rasuulillaahi oo sidaas uu ku wariyey aan kusoo celin baqdaa wasami bilmunqadixi aladii saqad kii ou ka dhacay qabla saxaabiy bihi bisanadihi ay min sanadihi raawin faqad oo ka dhacay waa midka mashhuurka waqiila waxaa dhi maa lam yatasil waa waxaan baxariirsan ee markaa mursalkii munqadicaa soo gela taa waa laga fiican yahay waqaala ay qaala wuxuu yidhi markaan sanadka aan inshaadina waqaala aan leenahay laakiin markaan hadda laqbaynayno ilaa alifan alifudidlaaq waay maxaan dhahayna waqaala ibnu salaax wuxuu yidhi biannahu laqrabu luqatan xagga luqadii ugu dhowo ee wixii maaragtay saqd sanad ku jira inqidaac waa la dhihi karaa la isticmaal isticmaalka kamiyo munqadac haddii la yidhaahdo wixii hal raawi ou dhaco qabla saxaabiya looga jeeda walmucdalu mucdalkana asaaqidu wixii uu ka dhaco waayo minhu xaggiisa ay min sanadi itnaani ay ka dhacdo fasaacidan wax ka badan wa minhu waxaa ka mida qismun haani qayb labaado xadfu nabiyi nabiga la xadfo caleyh saxaabiyi saxaabiga macan wa waqfu matnihi matnigiisa in lagu joojiyo calaa man tabicaa qofka taabiciga alcancanatu cancanadii afartoobeedan ku darayna wasaxaxuu waslamu can caanin saliim min dulsatin raawiihi walliqaa culim wabacduhum xakaa bida ijmaaca wamuslimu lam yashrid ijtimaaca laakin tacaasuran waqiila yushtarad qulu saxaabatin wabacduhum sharab macrifata araawi bilakdi canhu waqiila kulu maa ataana minhu munqadicun xataa yabiina alwaslu waxukmu ana xukmu can faljullu sawawa lilqadci naxa albardiiji xataa yabiina alwaslu fi اtakriiji wasaxaxuu cancanow asalkeeda cancanada waxaa weeye masdaru cancana alxadiida waay idaa rawaahu bican hadduu ku wariyo min gayri bayaanin liltaxdiidi waalihbaari wasamc isagoon samictu iyo akhbaranaa iyo xadahanaa aan dhihin markuu yidhaahdo can fulaan taasaa cancana la yidhaahda marka waxay ka mid tahay siiqooyinka maanta ma arkaysaa xadiidka lagu gutay ka mid tahay hadhow waa siiqal ada iyo waxyaalahaas waa noo imaan doonaa nacam marka oo siiqooyinka addaha aqaar way kala sareeyaan sida hadhow noo imaan doonta samicta ugu sareysa oo siiqa in hadalkiisa laga maqlo xadiidka in iyadoo lagu akrinaayo maanta ma arkaysaa la maqlo iyo yani munaawalada iyo kitaabada waxaasaa ugu sasareeya waa arki doona wasaxaxuu waxay saxiix ka dhigeen wasla mucancanin mucancan maanta ma arkaysaa inuu mawsuul oo yahay mucancankaasoo salimo ou nabadgalay raawiyihii ubod raawigaasi ma garat salima raawiyi faacilu salimo maqarkaas waa raawiho min dulsatin tadis maarata in loo nisbeeyo oo ka naabad kale walxaal alliqaau markaan hadda akrinayno inshaadina walliqaa aan dhehno aliftii hamzadii waan xadfaynay oo madka hamzadii ka dambeysa waan xadfaynay laakiin hadda waan laqbeynaynaaho qabeynaynaao walliqaau culim xarafan ba asalkiisaan usoo celina markaan la qabeynayno walliqaau labadii la kulma raawigii iyo marwigiina culiman in la ogaayo wa bacduhum bacdigooda culammada xadiidka qaarkoodna xaka bidaa ijmaacan ijmaaca u xikaayooday haddiiba siiqa mucancana oo qof xadiid ku wariyo siqa ah qofkaasina ou tadliis aan lagu sifayno qof tadliis ka maran ou yahay hal mar inay kulmeenna la xaqiijiyey xadiidkaas itisaan in lagu xambaarayo oo waa munqadic la dhehin wa muslimun muslim shardigaas waxbuu ka nusqaamiyo lam yashrid ma una shardin lam yashrid iyo lam yashtarad waa isku mid taada haddii la rabo alxajibka dhah aso lam yashtarid oo ah laakiin taadiyaa la gooyey oo sharad lam yashrid ma una shardin ijtimaacan labada raawi inay kulmaan in la ogaano laakiin sharada wuxuu shardiya u qadaran tacaasuran inay isla casri ay joogeen inay kulmaanna ay suuragalta mumkin liqaa inay casri joogeen oo meelo isu dhow ay joogeeno la ogyaha matala mid makow joogay midna madiina marka maka iyo madiina in loo kala gooshaayay oo ninkaas kale basra inuu aada xagga inuu tegay inay maaragtay lakulakooda ulakula laakiin hadday laba mandiqo ay joogeen labadoodana la ogyaha isku casri u ahayeen midna kan kaleba meeshuu joogay inuu tegin meelay isugu imaadeenna aysada jirin la cadeeyo marka muslim laftiisa wuxuu leeyahay ma jirto laakiin waa inay imkaanu liqaa-i suurageli kar nacam laakiin tacaasuran ayuu shardiyay marka muslim marka shardigiisu shardi baadila ma ahan waa shardi isagana la ogol yahay laakiin shardiga hore bukhaari iyo calwin madiine ayaa loo nisbeeyaa asagaasaa marka xoog badan oo axwad ah muslimna hadda kitaabkiisa sidaas ayuu maanta ma arkaysa oo u sardiyey waana uu ku socday dee culamo badanna sida ay muxadikiinta culamo badan ku socdaan bal ijmaac uu soo guuriyey inay arintaas eh, aan la shardinin luqiyiga inaan la shardinine maaragtay eh, la shardiyo inay uun imkaanu liqaa iyo tacaasur in un kulmi karaan nacam dee xadiidkani sidaa lagu aqbalay marka shardigaas horea ka xoog badnaada laakiin kan muslina wax la diidaayo maaha dadaa kasii dareenoo waqiila waxaa la yidhi yushtaradu waxaa la shardiya dhuula duula saxaabatin labada ninoo wax iska warinaysa inay wax badan ba isla joogaan ninku ninkuu ka warina cabaar oo la joogi ee haddeeraan soo agmaray maantaan isaqno xadiidan ka warinaa wax suuragala maaho laakiin hadalkaas waa baciid hadalkaasna waxaa loo ibnu samcaan la yiraahdo oo shaafici ayaa loo nisbeeyey waana hadal baciida waay wa bacduhum qaarkoodna sharada waxay shardiyeen macrifata raawi raawiga in lagu yaqaano bilakdi canhu sheekhaas inuu ka qaato taasna waxaa loo nisbeeyey nin muqri aho abi camar addaani la yiraahdo oo qiraa'aadka iyo cilmiga funuunta aada u yaqaano ayadana marka waa maaragtay tashadud weyn ayaa ku jira wa qiila waxaa la yidhi kullu maa ataana wixii noola yimaad noo yimaado oo minhu min almucancani ka mida munqadicun waa munqadic xataa yabiina alwaslu ilaa wasli ou ka caddaado dhinac kale ou nooga yimaado isagoo musnadaho mawsuul taasina waa xagjir aada u sii weyn marka waxa muctabarka muctabarkaah waa qowlka hore oo in la shardhiyo maaragtay eh, cadamu tadliis ninkaa inuusan mudalis ahayn eh, iyo imkaanu liqaa mucaasaradii imkaanu liqaa midda bukhaarina baa kasii xoog badan tahay labadaas unbaa maaragtay shardigaas sidka bukhaari iyo shardiga muslim kuwaas unbaa muctabarahe inta kale waa tashdiid oo hadda aan faa-ida aan ku dhisnay wa xukmu anna anna xukumkeedana xukmu can waayo oo faljulla culimmada badankeedu sawow sawo way ekeeyeen oo hadduu qofka yidhaahdo anna fulaan qaala anna fulaan kada oo anna anna lagu warin waa xukmu can wey ma garan wa xukmu anna anna xukumkeeda xukmu canna wey waa sida saxiixa raajixa oo faljullu culammada badankoodu sawow way ekeeyeen nacam laakiin nin bardiji yiradaa arrintaa hor istaagoo walilqadci inay munqadic ay tahay ayuu naxaa u leexday albardiijiy nin kale bardacin ninka la soo marin axmed bin haaruun soo xataa yabiina ilaa uu ka caddaado alwaslu xariirku fi takriija xadiidka markaan takriijinayo marka jumhuurtu waxay qabaan anna iyo can inay isku mid tahay laakiin arrintaas wax kaloo far ka taagay oo tacaliiqiyey ma jirine wiilkan bardiiji la yidhahdo sheikhan caalimka ayaa yidhi maya taas ma ogoliye qadci baa lagu xambaaraa ilaa aan waslika arna isagoo can waa ogolyahay oo warkii hore waafaqsan yaho maaragtay jumhuurta waafaqsan yahay laakiin wuxuu yidhi anna inay can la tahay aniga ma ogoli waa in qadci lagu xambaaro munqadic inuu yahay xadiidkii anna lagu wareeyo ilaa dariiq kale oo taxdiid uu maanta ma arkaysa uu ka yimaado nacam ay wa miluhu ra-a ibnu shayba ibnu shayba saasou arkay saasuu arkay oo ibnu salax saasuu yiri kadaa lahu saasaa ibnu salaax u sugnaato walam yusawib mana uusa ku leexan sawbahu hadalka sawaabtiisi ma heline ibnu sheybe yacquub ibnu sheybe hadalkiisa ibnu salaax si qalada u fahmay darsi kale noogu imaa doonta aan ku celcelino meeshan waxaa looga hadlayaa mucancanku wax la yidhaahdo xadiidka cancanada lagu wariya can fulaan can fulaan oo badanaa maxaa shakigaan maxaa keenay waxaa keen dadka mudalisiinta ayaa badanaa can isticmaala mudalisiinta ayaa can isticmaala waana siga ixtimaali karta qofku waxaan inuu sheekayso markuu ka weran wuxuu ka maqlay iyo wax cid kale uga sheegtay inuu saa darteedaa la adkeeyey oo waxaa la yidhi marka can maaragtay lamana radinayo lamana wada qaadanayo can lagu warayo ma wada radinno ma dhaheen waa inqidaac sida culammada qaarkood ay yidhaahdeen ma waran qaadanayno waa xadiid mutasila ma dhahayno shardi baa ma xirayna waa maxay shardiga bukhaari iyo muslim taasaa ugu fiican bukhaaris wuxuu shardiyey horta waa isla qabaan ninkan inuusan mudalis ahayn ninka cancanada ku wadna ninka lagu aqoon saliim salim min atadliis wa labadaa ninna inay mucaasaro isla yihiin inay kulmaan inay suuragal tahay intaa waa isla qabo bukhaariya wuxuu ku kordhiyey waa inay hal marba allah ka dhigay ay sugnaato inay is arkeen oo luqi oo ka dhexdhexay muslim wuxuu yihi aniga waxaan ku kaaftoomayaa ma garatay mucaasarada iyo imkaanu luquy inay is arkaan midda cadamu tadliiskana inuusan mudlis saalixkana waa qaba midda bukhaariya si axwadsan hadda sii tashadudsan tan kalena waxwey waa mid soconayso hadda muslim waxawey waa warkiis waa maqbuul weeyo culammada unbuu ka keenay wey meel cilaa kama keenin kitaabkiisa oo sidaa ku qaatan hadda culammadii way aqbaleen wax la radinaayo ma wixii kale oo ka dambeeya ama shuruud mutashadida ama mutasaahila intaas unbaa la diidayaa wasaxaxuu way saxiix yeeleen wasla mucancanin mucancan xadii xadii cancana xadiisu lagu weli inuu mawsuul yahay oo haddii cillo kale u imaana cancanadaasi ays waxu dhibaynin mucancankaasoo salima uu ka nabadgalay raawiyihii faacil raawigeed midka wax ku warinaya cancanada min dulsatin waxtadiliisa walxaal alliqaau raawigaa iyo sheekhiisana walxaal culimo la ogaaday wa bacduhum qaarkoodna xaka bidaa ijmaac halkaa ijmaac u sheegaba waana sax waa shubu ijmaacu muslim marka wax yaru kasoo daadeg arrintaas wa muslimu lam yashrid ma uusan shardi ijtimaacan inay kulmaan laakiin waxuu shardiyey laakiin tacaasuran tacaasur u kaafto tacaasur kaliya maahane maca imkaani luqiyi inay suurtagal ay tahay inay maarka ay kulmaan ee haddiiba ay sugnaato inaysan kulmin ama inay kulmaan ayna suuragal ahayn muslim markaa jumhuurtooda qaba labadaas warba waa soconaya waqiila waxaa layushtaradu waxaa la sharda duulu saxaabatihim markuu cancan uga warinayo raawigan marwigiisa inuu wax badan la saaxiibo ayada waa shardi adag lama aqbalin qiila laga cabiray waana ibnu samcaaniya iskale wa qaarkoodna sarada wuxuu shardiyay macrifata raawi raawiga in lagu yaqaano bilakdi canhu shiiqa inuu ka qaato ayadana abu camar adaan ayaa iskale waa hadal adag isagana oo maaragtay shardi adagua waxaa kasii daran waqiila waxaa layidhi kullu maa ataanaa waxa alla xadiidku namaad minhu min alcancanati munqadicunba waayaba sanadka maba aqbalayn xataa yabiina ilaa uu ka caddaado alwasl xariirku bisanadin aakhar uga caddaado qilqilka waa kasoo tagnay hadal cusub waayo wa xukmu ana xukmu canhu anna waxaad haleeshinoo xukmu canhu waa cinda aljumhuur oo faljullu culimmada badankoodu sawo way ekaysiiyeen wiilaa ah halkan ka soo baxayoo sheekh la yidhaahdo bardija ka soo baxoo wuxuu yidhi maya aniga baabkaas kuma jiro walilqadci inay qadci ku tusinayso iyo sanadku xiriir la-aan oo mutasil aan lagu xambaarin munqadicu iyo sanadkii cancano lagu wariyo an lagu wariyo dhe sanadkii mu-anana sanadkii lagu wariyo ayuuna asagoo canta waa la qabaa jumhuurkii la qabaa inay maarata shuruurday oofsato itisaal lagu xambaarayo laakiin anta uu diido gaashaanka u daro wuxuu yiri walilqadci inay munqadic ay taho qidaac ay ku turinayso naxaa u leexda aan bardiijiyo bardacina waa la yihahda sheekha la yihahda xataa yabiina alwaslu ilaa uu xariir ou cadaado fi takriija xadiidka marka la bixinayo sanad kale oo kusoo arooro qaala wuxuu yihi ibnu salax wamiluhu ayaa ra-aa ibnu shayba ayuu arkay waa yacquub ibnu shayba waay kadaa lahu saasaa u sugnaaday walam yusawib sawbahu maaratay sawaabtiisana iyo hadalkiis ma uusan qaladu ka fahmay qaaladaasaan casharkan ka bilaabana insha allah wallahu aclam sal alla calaa maxamed hay wax su-aal ah. hmm. irsaalka ah. mursafka xala xoojina a ah. Ah, waxa waaye shaafi cafarow sheega isago shuruudo u tiriyey ah. musnad iyo mursal kale oo shuruudu soo maha iyo qowl saxaabi iyo fatwa jul ahlilcilm culamadaku waxay ka dareen ficlu saxaabi iyo qiyaas muctabar dexdaas ya lixda mid kamid ah, ah dolar mhm. mhm. saasa ka muuqata sababta cinda aljuhuur waa isku mid laakiin bardiji ayaa koor yimid oo yiri iyada inqidaaca kutusay kolley waa canna ay kamid tahay laakiin eh, canna inay wax yar macna waa siiqo muxtamila lilwasi lilgayr ana ah, fulan qaala maxay ixtimaali kartaa meesha ku dhahay inuu joogay iyo in loo soo sheegay ilaa samictu iyo akbarani iyo wixii oo xariirkiisana meesha ma yaalay marka siqatun eh, muxtamilatun lilwasl liqdaa ixtimaali karta laakiin haddii markii qofkiiba la yidhi wasmu tasliis haddii la yidhi qofkan inuu ka beri yahay tacaasur la shardiyey iyo luquyi ama tacaasur iyo imkaanu luquyi sida muslim la shardiyey taasaa naga kafaalo qaadaysa m la kulli waa soo marnay mucalaqii xaafidkun xadeeyey asawaada hadwaa noo keeni doona xaafid alciraaqi qaala iyo anna iyo can inay sawaa ay tahay laakiin wuxuu leeyahay xaab ibn xajar eh, qaala way ka hooseysaa sida can itisaalka can markii mucallaqa aan soo marin way ka hooseysaa waxaa dhe qarmado udhigi karo xadiidka udhigi karo rag oo la kulmay qaala fulan waxaa dhici karta qaar waxayna mudaakaro uga maqla qaar waxaa dhecta waa sida inuu uga maqlaa dhici karto qaala iyo iyo can wuxuu leeyahay cana xagga itisaalka u dhow qaalada xoogaa way kusii kordhow الأقعد في الاتصال في الأيام هذا محل siiqooyinkan ixtimaalka oo maarata ha iwadan waa isku meel waa an iyo can iyo qaala waa isku meel lak waa kala sarreeya anaa ugu sarreysa canaa ugu sarreysa anaa ka xigta qaala qaala can waa ka hooseysa xooga saddexaad kusoo taxkiijiy dil hadii lagu ogaado qofka cancanaysa lama aqoona laakin ma sarax bitaxdiid waa la qaadan waa noo imaan doona baabka diliisa laakin waa isku xiran yihiin baababka dhan waxbay calaaqaa ka dhacaysa oo hadda markaan cancanada darsayno maxaan darsaynaa baa tadliiskii aan ka ixtiraazeyna hadhow tadliis markaan ma nooxelna cancanat lmudalis laa meel baa sida maantaba xadiidku markii can rajulin dhinac inqidaaca ah naga soo galay dhinacna maxaa naga soo gashay dhacna filcadala naga soo gashay waxa dhan waxaa meel ba meesha kale madaxa ku haysa mid markaa ka sheekeyna kii kale aa ah kula soo jira marka waa inaa wada xasuusan tahay oo kale baab gooni umustaqina marka baabba baabka kale madaxa ku hayo ayaa shaahna shaahna soo kale ma jiraa